Mm-hmm. allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar waxaynu weli ku jirnaa kitaabkeennii qiimaha badnaa ashamaa'ilu almuxamadiya waa darsigii labaatanaad wuxuu sheekhu leeyahay baabu maa jaaa fii tawaaduci rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waa baabkii afartan iyo toddobaad wuxuu kaga warramayaa wixii ku yimi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi tawaaduciisa wuxuu ku keenayaa saddex iyo toban xadiis tawaaducu waa maxay waxaa la yidhaahdaa waa inkisaaru alqalbi lilaah wa nusuulu darajati lilkhalqi marka ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaagu u jaban yahay ee ilaahay su dullayso ilaahay su dhibriso dhigto ayaa la ydhaha tawaaduc dadka xaggoodana waxaa la yidhaa meeqaankaaga markaad hoos adu isaga dhigto darajadaadii adugu ikhtiyaarkaaga aad hoos isaga dhigto ayaa tawaaduc la ydhaa tawaaducu wuxuu ku dhisan yahay laba arrimood alcilmu billaah walcilmu binnafsi wa cuyuubiha ilaahay inaad barato oo kamaal iyo weynaan iyo dhammaystirnaan aad ku barato naftaadana aad barato kala dhinnaan iyo nusqaan iyo ceeb ku barata wey ka kibrayna labadaasuu garan waayey waayo waxaa iska soo horjeeda tawaaduca iyo kibirka ka kibray wuxuu garan waayay naftan inay kala dhiman tahay oo kala dhantaalan tahay oo aanay dhammays ahayne mar walba ay kala maqan tahay ilahay inaynu dhammaystiran yahay sife ilaahay buu qabsaday waata keentay inuu ilaahay yidhaahdo alkibriyaau ridaa'i waalcizu izaari faman naasacanii fi waaxidin minhuma qasamtuhu walaa ubaali marka tawaaduc waa khuluq aad iyo aad u fiican waa khuluqii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafkhara axadun calaa axad walaa yabqii axadun calaa axad ilaahay wuxuu ii waxyooday war tawaaduca oo isdejiya oo ha kibrina isdhuldhiga si aan qofna qof ugu faanin qofna qof ugu gardaroon xadiisku wuxuu ku barayaa tawaaducu labadaasuu badbaado ka yihi laysu faani maayo shaqsi shaqsi u faani maayo qoys qoys u faani maayo qabiil qabiil u faani maayo gardaradana waa ka dawo mar kale wuxuu lahaa ina allaha caza wajal maa tawaadaca axadu lilaahi ilaa rafaca qofka ilaahay u tawaaducaa ilahay waa dalacsiiya ninkii gabayna wuxuu lahaa tawaadac takun kannajmi laaxa linaadirin calaa safaxaati almaa'i wahuwa rafiicu qofka tawaaducay wuxuu u qof liitaa oo wuxuu u egyahay qofka biyaha dul taagani qofka biyaha markuu kaa dhex arko muxuu moodaya inaad ceelka guntiisa ku jirto xaqiiqaduna waxa weeye biyaha waad ka sarraysaa wuu kugu lugaayaa wey qofka kibrayna waa qiiqoo kale baa layidhi qiiqu cirka u bax deetna hoos buu noqdaa kan isle kibirtay qiiquu shabahaya marka tawaaduc waa khuluq fiican nebigeennaana ina baray oo inoo jideeyey maalinkii la weydiiyey lagu yidhi ma nebi baad noqonaysaa melik oo boqorah mise waxaad noqonaysaa cabdan nabiyan wuxuu ihi bal akuunu cabdan nabiya inagii soo maraynay ajlisu kamaa yajlisu alcabdu wa aakulu kamaa yaakulu alcabd addoonku suu wuxuu cunaan cunaya addoonku suu u fadhiista ayaan u fadhiisanaya marka baabkaasaynu insha allahu maanta ku jiraynaa xadaana axmed bnu maniicin wa saciid ibni cabdiraxmaan almakhsuumiy wakayru waaxidin qaaluu waxay idhahdeen raggaasoo dhani ana sufyaan ibni cuyayna ay ambana sufyaan ibni cuyayna can isuhriyi can cubaydillaahi can cabdillahi bni cabaasin can cumar ibn khadaab radi allahu canhu qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii alle wuxuu yidhi laa tuturuunii ammaantayda idraa ha ku samaynina oo ha ku tiigaalina kamaa adrat nasaara nasaara siday ugu tiigaashay ugu fogaatay ciisa bna maryama innamaa ana cabdun anigu addoon baane faquuluu waxaad tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuuluh addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii dhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu inala sii talinayaa isagoo nool ayuu inooga digayaa qaladaadkii dhacay ay ku dhaceen ummadihii inaga horreeyey laa nebigu ma odhan laa tamdaxuunii hay ammaanina ma odhan waayo nebiga isagoo nool baa la ammaanay isagoo dhintayna waa la ammaanay laakiin ammaanta mundabidka ahee sharciga ku qotontaa lama diido hortiisaa lagu ammaanay hawraar iyo hadal caadiyaba oo lagu ammaanay taa diidin laa tamdaxuunii ma odhan laakiin muxuu yidhi laa tutruunii walitraa'u almubaalagatu fi lmadxi haddii imka lagudhaa nin adigoo ah nin geesi iyo hebel waa geesi ama adoo deeqsiloo deeqsi ama lagu dhaa fariid ama lagu dhaa cilmi leh ood intiiba tahay itraac lama ydhaa laakiin markuu dhaa cilmibu waa cilmi leeyahayoo lawxal maxfuud ku daalacda haddii lagu dhahdo hee waa lagu dhaafiyey waa deeqsi oo hee ilaa kalluunka badda ku jira isagaa masruufa haddii lagu dhahdo hee ma runbaa waa been waxaan looga taag laayahay qolooyinkan madiixa iyo ahlu tasawufkuna waa intaasu waa nebigu qodobkuu ka digay baa ku jirtaan oo ah maxay awoodihii ilaahay ayaa nabiga siinaysaan laa tudruunii muxuu leeyahy ibnulmulaqin markuu xadiiskan sharxayay man tajaawaza bihi miqdaarahu bima laysa fiihi famutacadmidun aathim qofka nebiga ammaana ee waxaanu lahayn ku ammaanaay waa mid ogaan u dembaabaya oo meel ka dhacay waana say tahay laa tudruunii weliba maxaa laynoo sheegay kamaa adrat inasaara ibnu maryam aasimku waa meel dhowe in la gaaloobayo nasaare maxaa gaalaysiiyey diin bay haysteen oo nebi baa loo soo diray siday u ammaanayeen u ammaanayeen ayay weydaartay ma nebinimo oo waxa waa ibnullah maye waa ilaahay maye isaga iyo hooyadiiyo jibriil baa isku ilaahaya saddexaa qowl bay u kala tegeen meel daran bay ka dhaceen marka ninka leh markuu ka warramayuu leeyahay allahuma sal axamed leeyahay yaa akram alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadis alcamami waina min juudika dunya wadarataha wa min culumika cilmu lowxi walqalm markuu leeyahay adduunyadii akhraba adaa bixiya nebi allow ya subxaan allah markuu leeyahay cilmigaagu waa cilmiga looxa iyo qalabkaba looxal maxfuudka adaa yaqaan qur-aanka leeyahy walow kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayri wama masaniya suu waa taraarkii la sheegayey iyo maarata dhaqaaqii la sheegaya la diidanaa marka meel fogna waa la gaadho imka rag waxay marayaanba haddaan la odhanin nebigu isagoo dhintaybu wax qabaa ayuu wax qabtaa nebigu oo nusqaamisayba waxaa ku dabarogantay xadiisu shafaaca xadiisu shafaaca ilaahay baa shafaacada nebiga siiyey isagu ka dalbanaya ilaa uu codsado loo ogolaadana ma dhaqaajinayo hawluu leeyaba ma waa hawlu ilaahay leeyi ilaa ilaahay u fasaxo isagaa odhanaya waxan ku sujuudaya carshiga hoostiisa maxaamid baa la waafajinaya hadhow la odhanaya irfac ra'sak waqul tusmac washfac tushafac markaasaa wuxuu ku leeyahay nebiguba sow kii ergeeye maaha qodobka kale ku lugaan waxa weeye meytidu waxbay qabataa haye inay meytidu wax qabato waxaa caddaynaya nebi muuseba waa kii ergeeyeyoo kontonkii salaadood shan inooga soo reebay marka meytidu waxbay qabataa meytidu waxbay qabataa qolooyinkiinanaa diidan marka maxaa ogolaan weydeen subxaan allah waa wax la yaab leh qadiyad nebi ilaahay uu hawl yareeyo mucjiso ah oo ka mucjisooyinkii nebiyullaahi muusa unbay kamid tahay ayaa waxaa looga qiyaas qaadanaya qof caadiya qof cilmi dhigtana uu garanaya caamo mooyaane qiyaas maca alfaariq baa laydhaha nebi iyo qofaan nebi ahayn laysagama qiyaas qaato hadduu iminka nebi nebi uga qiyaas qaato macquul qof qof caadi hadduu uga qiyaas qaato waa macquul laakiin qof iyo nebi hadduu isaga qiyaas qaato waa tan keenta in iyaga laga barakaysto nebigaa laga barakaysanaya haye anna waa in laga barakaysta haddii sheekh hebel baan ahaye layn barakadii way soo gudubtee waata gaadhay inaan anugu arko berigaa waxaan ku arkay berigii lagaxaysteesteetanki kaam ku yaalla hawdadka nin biyo ladabasbaaldi baa la dabasaya baaldi biyaah wuu ku kaajayaa anu arkay ku kaajay deetana dadku ku shubaya shax waa laisu dhigaya barakada sheekha qaadku ku shubay oo dadku ku shubay subxaan allah dambuu tuuladii joognay kaama bokor buu yimi haddana ninkan soo arkay ayaa yimi waxaan arkay isagoo caaya qaar baas baan ku uri waxaan diinta caayaad leedi miskiin baatay shoyna yar baatay diinta gaaladoo caaya waa isticaaro tiina maaha diinta gaaladoo caaya bay idhaha subxaan allah marka halkaasay maraysaayoo nebiga ma laga barakeysan jiray waa laga qiyaas qaadanayaa qof aan nebi ba ahayn baa looga qiyaas qaadanaya nebiyullaahi muuseba ayaa ergeeyey oo salaadihii inooga ergeeyey dabeetana ergadiisaa la aqbalay waxaa looga qiyaas qaadanayaa mid kaloo caadiya qof cilmi dhigtay taa odhan maayo marka idraagu waa qayb khatara weeye af soomaaligauu ku jiraayo gabayada yidhaha nabi ammaanka way taraaraan badankoodu kuwa carabida hadalkiisa daa iyo wixii kale inu ahriyayne wax ka badan marka nebiga waa la ammaanaya maxaa lagu ammaanaya intaa uu sheegtay cabdullaahi warasuuluh ammaanta soowad soowad soowad cabdullaahi warasuuluh ha dhaafinin cabdullah waayo ilaahay markuu ammaanayey lix aayadood oo aanka ah, wuxuu ku ammaanay cabdullah subxaana aladii asra bicabdihi leyla alxamdu lilahi aladii anzla cla cabdihi alkitaab tabaaraka aladii nazla alfurqaana cla cabdihi alaysa allahu bikaafin cabdah faawxa ila cabdihi ma awxa e, iyo waanahu lama qaama cabdullaahi yadcuuhu lix aayadood oo ilaahay ammaanayay lixdaba cubuudiyuu ku ammaanay addoonnimo marka haddaad istira addoomanimo dhaafi nuur buu ahaa nuur baa laga abuurayo adduunyadaa loo abuurayo dee mawliidkana wixay ku jira anagu ba garanayn dushaan ka hay kaanat qurayshu nuuran bayna yaday illaahi qabla an yukhlaqa aadam bialfay sana sala allah quraysh baa nuur ahayd intaan ba la abuurin laba kunoo sano ka hor ya quraysh mayna aadan dhalin aadan bay ka horraysay quraysh nuur bay ahayd quraysh mayna abijaal ku jirin say nuur u noqotaa nebigaa nuura waa laisla dhaafay quraysh baa nuura abijahl iyo abilah baa markaa nuur noqonaya subxaan marka idraagii nebigu diiday baa faraha lagula jiraa waa in dib looga noqdaa ilaahay looga toobad keenaayo nebiga ha la ammaaneen barta la dhaafin ammaanta goobbay leedahay xuquuqdana waa la kala leeyahay xaqa ilaahay iyo xaqa rasuulka isuma qasna qala xadaana cli bni xujurin qaala anba'na suweyd bni cabdilcasiis can xumaydin can anasin radi allahu canhu ana imra'atan gabadh ayaa jaaad u timi ila nabiy sal slam faqaalat lahu ina lii ilayka xaajatan ina lii waxaan leeyahay ilayka adiga waxaan kuu leeyahay xaajatan xaajaan kuu leeyahay fa qaala wuxuu uhi ijlisii fadhiiso fii ayi dariiqi almadiinati dariiqa madiina kii alla kii aad shi'ti rabto ajlis ilayki waan kuu imano waan kula fadhiisane dariiq alla dariiqaa doonto inoo door xadiidkan waxaa loo soo qaataa tawaaduca nebiga calayh salaatu wasalaam Eh, wuxuu leeyahay alqaadi ciyaad gabadhani waxayd gabadh wax u dhiman yihiin oo xoogay caqligeeda wax ku jiraan maashidatu khadiija la odhan jiray umu sufar ayaa loo kuneeya umu sufar khadiija bintu khuwaylid ayay u shaqayn jirtay oo timaha u feedhi jirtay gabadhii baa nabiga u imanaysa magaceeda waan waayey buu leeyahy ibnu xajar laakiin alqaadi ciyaad baa sheegaya umu sufar in lagu kuneeyo gabadhi waxay tir waan kuu baahanay deete wuxuu ihi dariiqraaso duruqda madiine ka mid ah, oo fadhiiso kaasaan kuugu imanaya waxaa loo soo qaataa nebigu qof dumara iyo ilmo yar iyo adoon iyo adoon iyo cid kasta oo u baahataa waa u dheganuglaa laa ya'nafu an yamshiya maca alarmala waalmiskiin wayaqdiya lahu alxaaja ayuu leeyahy axadu saxaaba alimaamu nawowi wuxuu leeyahy dariiqa nebigu doortay waa dariiq dadku marayaan waayo khalwa noqon maysooo dariiq dadku marayaan oo lugtu marayso khalwo maaha nebiguna wuxuu dariiqa u doortay aragga waa la arkayaa in halkaa nebigu qabadhaa wax weydiinayso ay wax weydiinayso laakiin codkii la maqli maayo iyadoon maxay doonaysay inaan codka la maqlin waayo hadday masaajidka kula dhex hadasho dadkii waa maqlaya markaa khalwo maaha in araggiina la arkayo codkiina aan la maqlayn hadduu la fogaado halkaa la istaago kadinka masaajidka dadkiina waa kala durkayo warkeeda waa u meel iyaga u khalwo ahoo aan bannaanayna maaha walihaada habeenkuu la istaagay xaaskiisa safiya oo meel yar guluca ahayd markay labada saxaabi arke wuu u dhawaaqay u kaadiya xaaskana la taaganay waa safiya taytaan rasuulallah miyaanu shakinayba mee waxaan ka baqanayaa shaydaanku ilan dhiigga ayuu maraa u mare inuu qalbigiina wax ku tuuro waxa uu imaamka loo sharxayaa lam yakhlu can ilacyuni bal khalaa bilasmaac indhaha kamuu libdhin laakiin dhegihii dadkii maqli lahaa ayuu ka durkay dabeetana gabadha warkeedii way u sheegtay marka inaanu ka santaagayn oo aniga layma arka iyo maalmo gaaraa layla kulmaa iyo kuyuuga soo gal iyo weytilniis baad ku jirtaa iyo hebel soo mar iyo yaa waxaasi ma jiraan nebiga cid alle ciddii u baahani gacantay qabsanaysaa warkooday dhammaysanayaan kadibna iska soo dhaqaaqaya xadiikaasna waa xadiis saxiixa qaala xadaana cali bnu xujrin qaala ambana cali bnu misr can muslim alacwar can asu maalik radi allahu canhu qaal kaana rasul lah sal ly slam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yacuudu mid booqda almarda bukaanka wayashhadu mid xaadira aljanaa'isa janaa'ista wa xaadiray wayarkabu alximaara dameerkana waa fuulayy wayujiibu waa yeelay dacwata alcabdi addoonka casuumay ee u yeedhayna casuumadiisa wa aqbalayay wa kaana yowma bani quraydata maalintii bani quraydana calaa ximaarin dameer ayuu saarnaa makhduumin lagu hogaamiyey bixablin xadhig min liifin liif ah xadhig xig ah wa calayhi dameerka waxaa saarnaa ikaafun waxaa saarnaa ikaaf ikaafku waxa weeye baalkii la odhan jiray qobtol min liifin liif ah qobtol baa saarnaa iyo heeryo liifa ayaa saarnayd heeryo liifi waa heeryo adag oo qofka xaganaysa hogaankuna waa liif bimacnaa isagoo marka horeba dameer aha ayaan haddana wax hagaagsan saarnayn hogaankuna waa liif oo maaha aha geed caadiya iyo cudbi iyo waxaa kama samaysnaa gogasha saaran iyo qobtolka saaranna ama karbaashka saaranna ma aha mid naacima ee waa mid xig ah nebiga ilaahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi tawaaduciisa iyo deganaantiisa ayaa calaamad cad u tahay dadka xanuunsanayuu booqanaya dadka muslimiinta ah hadalkiisa daa iyo saxaabada gaaladu xataa booqanayay waa tii la caddeeyey bukhaari warinayey wiil yaroo yahuudiya oo la jaara ayaa bukooday nebigu waa booqday salawaatu rabbi wasalaamu calayh seete wiilkiiya baan ku yidhi aslim war hoggaansan oo ilaahay waa shahaado wiilkii yaraa wuxuu egay aabbihii fii bacdi riwaayaat riwaayadka qaarna waxa le waa adeerkii adeerkii wuxuu ihi adic abalqaasim yeel abalqaasim yeel wiilkii waa shahaate ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah nabigu isagoo wirwirigu ka soo baxay alxamdu lilaah aladii anqadahu bi min annaar ilaaha sababteeda ku badbaadiyey naar kaga badbaadiyey ayaa mahadle in yar markuu ka socdayna waabay ka dhacday marka dadka buka in la booqdaa waa wax weyn ajarna waad ka dhargi oo gelinkaad booqato haddaad gelin hore booqato ilaa iyo gelin dambe toddobaatan oo malag baa ku ducaynaya haddaad gelin dambe booqatana ilaa habeenkii toddobaatan kun oo malag baa ku ducaynaya intaad sii socotana beer jannaad socotaa markaad ka soo laabatana beer jannaad socotaa marka ciyaadatul marda wax la yaab la wey ducana way tahayoo walaalkaa waa loo ducaynaya qalbi wanaagna way tahayoo maalinkaad bukootay ragga intii kaa warhaysay ee ku soo booqotay dadka way kaaga duwan yihiin waanay kaaga soocan yihin wayashhadu ljanaa'is janaa'istana waa xaadirayay salaadna waa u xaadiraya inuu ku tukado in aasana wuu xaadirayayo labadaba wuu xaadirayay wayarkabu lximaara dameerkana waa fuulay isagoo faras helaya oo awr helaya oo baqal helaya intaa midna muu samayne dameer buu fulay waayo dameerku isagoo nijaaso haddana isticmaalkiisa in wax lagu rarto iyo in la fuulo waa bannaan tahay waana lagu ogol yahay wayujiibu waa yeelayay dacwata alcabdi addoonka casuumadiisa addoon baa ku casuumay waad garan kartaa addoon casuumadii waxay noqonayso maanta haddii lagu dhaa lagu casuumaya qofkaad qiimaynaysaa iyo hayntiisa ma bay casuumay ha waad sii qiyaasay ha waa meeldhexaad hebel baa cusumey maanta waa number one hebel baa casuumey allama kolle waa iska xoog badan ma adoon addoon baa casuumaya addoon awooddiina waa la yaqaan hadda nabigu waa yeelaya salawaatu rabbi wasalamu aleyh tadyiiban qalbigu u dhisaya way hadduu nebigu ka cudurdaarta adoonka wuxuu u qaadan karaaba inuu nabigu dadka sare uun yeelo isagana uu hadda hadduu mashquulsan yahay wuxuu u qaadan karaa macno kalunbuu saaraya u macnaynaya muxuu odhanaya ha wuu ka santaagay markaa waxaaga yaroo wuxuu arkay inaad waxba meesha ku haynin kaasoo kale qalbigiisa u dhisayay waanu raacayay maalintii bani qurayda dameer buu saarnaa dameerkaasi waxa uu ku hoggaansanaa makhduumin khidaamka waxa la wixii gafuurka lagu xidho wuu ku farur xidhnaa ama waaba maxaa la ydhahda ayaan odhanin waa uu ku keenaysnaa bixablin min liif xadhig liif ah ayuu ku keenaysnaa wa calayhi iikaafun karbaash baa saarnaa ama qobtol min liifin liif ah marka dameer sidaa uu sii xaaladiisu hoosayso ayuu nebigu ku safrayey oo bani qurayde uu ku tagaayey waa qimatu tawaaduc isagoo heli karaya wax ka sarreeya qala xadaana wasil bn cabdilacla alkuufiyu qala xadaana maxamed bn fudayl can alacmash can anasin radi allahu canhu qaal kaana rasul lah sal ly slam rasuulka ilaah wuxuu ahaa yudcaa mid loogu yeedho lagu casuumo ilaa khubsi shaciiri laxoox heed laga sameeyey ayaa loogu yeedhi jiray waalihaalati iyo subag athanikhati isbedelay subag doorsoomo siyucay ayaa lagu daraya fa yujiibu waa yeelaya walaqad kaana lahu wuxuu lahaa dircun diric buu lahaa cinda yahuudiyan yahuudi agtii yaallay famaa wajada ma helin maa yafukuhaa wuxuu ku soo furto rahankaa laga rahmay xataa maata ilaa uu dhintay laba qodob buu ka hadlayaa qodobka koowaad waxa weeye nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa la casuumayaa casuumaddaa la casuumay maxaa laygu casuumayaa yaa yaaya iyo halkay ka dhacaysaa meel heblaaye anugu ma tago waxaasoo dhan qaamuuska uguma jirto waa la casuumay waxaa lagu casuumayaa waa heed laxoox laga dhigay ama roodhi waxaa lagu daraya waa ihaala ihaaladu waa subaga subagaasi waa sanikha haddii siin laga dhigo iyo haddii za laga dhigo zanikha labadaasku macne waa subag doorsoomo siyuucay subag siyuucay oo aan saafi ahayn oo aan cusbayn ayaa lagu daraya haddana waa yeelaya bismillah buu odhanaya waa aqbalaya waa qiimatu tawaaduc nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh diracuu lahaa oo inagii soo marray birta ahaa mid ka mid oo la odhan jiray daatulfuduul ayuu wuxuu ka raamay nin yuhuudiya oo la ydhahdo abushaxma ninkaa la ydhahdo abushaxm ayuu nabigu ka raamay waa yuhuudi oo inkaarqaba ahoo amaax caadiya amaahin maayo markuu nebigu yidhi raashin baan u baahanay maxaad ii dhiibaysaa rahaneen kaa hayaa buuhi rahan baan u baahanayn haysto oon deynta u haysto nebigu wuxuu rahmay diriciisii birta ahaa sidii buu dabeetana ku geeriyooday waxaana la sheegaa labaatan saac bay ahayd raashinku labaatan saac markuu geeriyooday abubakar baa soo furtay oo lacagtii bixiyey kadibna diricii soo qaaday cali bin abi daalib ku wareejiyey marka culimmadu waxay isweydiiyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hayay tobaneeyo saxaabi haddaanay boqolaalba gaadhayn oo baacmushar oo laga heli karo wuxuu u baahan yahay tobaneeyo cumaan abubakar cabdiraxmaan bna cawf cumaan bna cafaan waa badan yihin rag badan baa jiray oo ansaar leh oo muhaajiriin leh muxuu iyaga uga ammahan waaye laba macnaa lagu macneeyey oo labaduba suurtagal ah ta koowaad waxa weeye libayaani aljawaaz sharci buu layndejinayaa waxaa layna baraya gaalka in lala tacaamuli karo gaalka in wax laga iibsan karo wax laga iibin karo wax laga amaahan karo laga rahmi karo waa layna barayaa taas waa cilmi qodobka labaadee layna baraya waxa weeye jawaazu rahni fi lxadar xilli la negi yahay oon safarba lahayn in wax la rahmi karo waayo qur-aanku wuxuu sheegayuun rahanka xilliga safarka wa in kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban fa rihaanun maqbuuda socoto marka la yahay uun in rahan la kala qaato lakiin xadiisku muxuu ku daray iyadoon socotaba lahayn in raahan la kala qaadan karo qodobka saddexaad ee layna barayaa waxa weeye nin maalkiis isku jirjiro oo xaaraan iyo xalaalba leh in wax laga iibsan karo waxna laga iibin karo lagana amaahan karo waxna la amaahan karo haddaanad shayga laftiisa arkay inuu xaaraan yihi haddaad shayga hubta inuu xaaraan yahi u dhowaan maysid laakiin xoolihiisaa isku jira oo ninkani xoolo isku jiru ka shaqaystaa waa lala tacaamuli kara waayo yuhuudiguba haddaan xaaraantu badnayn xaaraan iyo xalaal buu ka shaqaystaa intaasoo xigmadood baa ku jira in nebigu yuhuudiga uu wax ka amaahdo xigmadda labaad ee ay culimmadu sheegeen waxa weeye nebigu hadduu asxaabta ilaa amaahiya amaahinba maayaan way siinayaan markaa culaysku kala cararaya hadday amaahiyaanna weydiin maayaanoo saasay ku cafiyayaan khalaas dabeetana way ka tanaasulayaanba marka muxuu rabaa qaar ka tanaasulayn oo aan bunka dhimayn oo uu iska siiyo ayuu rabaa nebiguna muu jeclayn in loo manno sheegto loo manno sheegta muu jeclayn bal maalintuu hijroonay isaga iyo saaxiibkii abubakar abubakar baa halu u diyaariyey nebigu wuxu uhi lacag baan ku hijroonaya waan karaysanaya oo rasuul adaan baan ku iibiyey adaan intaa kuu calfinay adaan kuu naaxinayey may bisaman lacagteedaan bixinaya marka muu jeclaan jirin hadduu helayo in lagu manno sheegto marka diracaana saasuu ayuu ku rahmay sidii buu ku geeriyooday isaga oo geeriyooday ayaa dabeetana xukun kaleynu ilowne durucbhubka hubka hubka la rahmi karo gaar ahaan hubka lagu dagaalamo maaha hubka difaaca hubkii waa laba ah nebigu seefna ma rahmin warana ma rahmin leebna ma rahmin iyo qaansadii laakiin diric buu rahmay dirica iyo gaashaanku waa difaacuna weerar maaha macnaha ninka inuu haysta mooyaane cidda ku weerari kari maayo nin intuu kugula soo cararo dirac dirac bira kugu xirari <laughs> kari maayo laakiin waranka de xaggalu kaaga saaraya iyo seefta marka hubka wixii difaacuna gaalka waa laga rahmi karaa laakiin wixii weerara ee cid wax ku yeelayn karo lagama rahmi karo axkaam badan buu ka ratibaya sheekha la yidhaahdo ibnu xajar fii fatxi ilbaari qaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala xadaana abu daa'uud alxafriyu can sufyaan athawri weeye can irabiic ibni sabiix can yasiid bni abaan can anas bn maalik radi allahu canhu qaal xaja waa xajay rasuul lahi sal ly slam calaa raxlin wuxuu ku xajay calaa raxlin koore rasin baaliyoobay rasin qadiimiyo baaliyoobay walxaal calayhi kooraha waxaa saarnaa qadiifatun qadiifad inagoo qadiifad baynu idhaa shaygu markuu yar buush maarata uu damas yahay buladna leeyahay sida tanoo kale bulad yari ka lushaan ayaa qadiifo la ydhaahdaa laa tusaawii oo aan leekayn arbacata daraahimin afar dirhamaan gaadhayn baasha gebigeeda saarani afar dirhama gaadho fa qaala wuxuu nebigu yidhi allaahuma allahayow ijcalhu ka yeel xajkan xajan xaj ka yeel laa riyaaca fiihi istus aanu ku sugnayn walaa sumca ismaqashiisna aanu ku sugnayn xadiisku sanaad ahaan waa daciif waxaa ku jira ninka dha arabiic ibnu sabiix oo nin daciifa ah laakiin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xajkan uu xajay waa xajatulwadaac waa xajka keliya ee intuu nebi ahaa ama intuu madiine joogaan idhaahdee uu xajay xilligaana wax badan kumuu xajin koorihiisu wuxuu ahaa kooro qadiimiyo baaliya qadiifadda saaranna afar dirhamay gaadhayn deetana haddana wuxuu idhi allahuma ijcalhu xajan laa riyaa'a fiihi wala sumca cibaadadu i arkaay iyo imaqlay ma laha qiimahaad ku xajtayna la eegi maayee maxaa la eegayaa waxaa la eegayaa qalbigaaga ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum marka xajka uu nebigu intaa yar ku xajayo haddana muxuu qalaya mataqaanaa boqol halaad buu qalay xaramka u hadiyeeyey boqol halaad inagii saxiix muslimka kusoo marayna saddex iyo lixdana gacantiisu ku dhuundhabay ee toddobiyo soddonkii hadhsanaana wuxuu u dhiibay cali abi aalib faiktamala hadyuhu mi'atan boqol buu ahaa culimmadu waxay idhahdeen xikmadduu nebigu u gowracayo saddex iyo lixdanku xikmad weyn baa ku jirtaa waa maxay waa saddex iyo lixdan sanuu taagan yihi waana tuu ku dhiman doono sannad walba hal buu u qalay sadaqad ah oo ilaahay ugu dhowaanayo saddex iyo markuu qalayna wuxuu sii noolaa siddeetan maalmood sidii buu ku geeriyooday qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cabdiraxmaanin qaala ambaana cafaan cafaan ibnu muslim qaala ambana xamaad ibnu salame can xumayd can anas ibn malik radi allahu can qaala waxa uu yidhi lam yakun ma ahayn shaksun cidi ma ahayn axabba ilayhim ilayhim damiirku wuxuu noqonaya saxaabada lama soo sheegin damiirkana maxaa lagu yaqaanay shay la soo sheegay inuu u laabto laakiin marmar waxaa loo celiyaa wax dihnigaaga ka guuxaya markii nebiga la soo qaado maxaa layska garanayaa saxaabadii lam yakun ma ahayn shaksun shaksi axaba ilayhi miday ka jecel yihiin min rasuuli lahi sal ly slam saxaabadu cid ay nebiga ka jeclaayeen habeeraati ma jirto qaala wuxuu yidhi haddana wa kaanuu waxay ahaayeen idaa ra'aw markay arkaan hu nebiga lam yaquumuu may kici jirin limaa yaclamuuna waxay ogyihiin awgii min karaahatihi lidaalik nacaybka uu nacayo iyo necbaantuu necab yahay ayay arkayaan saxaabadu nebiga cid ay ka jeclaayeen ma jirin haddii la idhaahdo daliiliya oo amhilo u keenana waa lagu daalaya mid iyo laba iyo saddex iyo toban iyo boqol midna maaha waxaa dhacaysay nin la soo taagay barhka khubay bnu cadiy oo la googoynayo marna far la jarayo marna suul la jarayo marna lug la jarayo ayay su'aal weydiinayaan ma jeclaan lahayd inaad maanta gurigaagii aad dhacdiiddo oo dhabarka u jiifto maxamedna aanu googoynayno suritaa iska ilaaba anoo lay laygogoynayo isna uu madiino joogo ayaanan qodax u ogolayn qodax anoo imika lay jarjarayo ayaanan qodax u ogolayn biabi huwa ummi ciday ka jeclaayeen ma jirin jacaylkoodana waa kuwii isaga dhigay leebka waa kuwii isaga dhigaya waranka markaa jeclaantii haddana maxay keentay wa kaanuu idaa ra'awhu lam yaquumuu may kacaynin limaa yaclamuuna min karaahatihi lidalik iyagoo og inuu necab yahay kicitaanka marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ma jeclayn in loo kaco aad buu nacayay maalin baa xataa haddii accident si accidena u kacaan wuu diidi jiray maalin maalmaha ka mid ah isagoo tukanaya waa uu tukanayey wuu fadhiistay nabar baa ku yaallo faras buu ka dhacay saxaabadana way istaageen uu u ishaaray wuxu hi fadhiista way fadhiisteen fadhigii baa lagu wada tukaday deetana hadhow wuxuu ku yidhi waxaad ku dhawaateen inaad samaysaan ficilkay sameeyaan nimankaa shisheeyaha ee ruum iyo faris boqoradoo fadhiya ay dul taagan yihin saa ha yeelina buuri mar kale wuxuu yidhi man axabba an yatamasala lahu rijaalu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar ninka jeclaysta in loo kaco oo dadku u kacaani ha qoondaysto halkuu jannada naarta ka geli lahaa markaa nebigu ma jeclay in loo kaco sidaa awgeed karsooru markuu soo gala u kacay macalinka annagan imaam saariyi way nagu waajibin jireenba qum lilmucallimi wa fiihi tabjiila kaada almucallimu an yakuna rasuula inta beydkaa la ahriyo beydkaa shawqi ayaa la kacaya sax maaha nebigu ma jeclayn bal wuu nahiyey nahyiguna tanziih maaha waa taxriim alimaam nawowi risaalad buu ka qoray wuxuu adile helayey wuxuu isugu soo ururiyey in kicitaanku bannaanyahy laakiin adiladu helay adiladu keenoo dhani mawduucaba ma khuseeyaan mawduuca khuseeyaan maxay khuseeyaan waxay khuseeyaan saddex qolo adiladu sheekhu keeno dhani risaalada waa la yaqaana waa la heli kara kitaabka yaruu ka qoray alqaadimu min safar ninka safar ka soo galay hebelo socoto safar ka soo galay waa loo kacaya waa laga hortagaya waa la mucaanaqaynaya u istaagid maaha ee waa ka hortag taynu ka hadlaynaana waa maxay qofkii laysu qotumiyo qofka haddaad ka hortagto oo socod safar buu ka yimi alla hebeloo kala baadeen oo intood kacdo ka horboodo dabeetana laysmacaanaqeeyo waxa loo helayaa intaasoo xadiis kow taa halkaa idhig ta labaad qof la caawinayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sacd mucaad quumuu ilaa sayidikum maalintuu bani quraydo xukumayey wuxuu ahaa nin oo suldaana oo qabiilkiisiba hareer socda nabigu wuxuu ku yiri quumuu ilaa sayidikum sayidkiina u kaco soo dejiya waa nin xanuunsanayo waxay ugu kaceen inay soo dejiyaan qumuu lisayidikum mu odhan e muxuu idhi qumuu ilaa sayidikum hadduu odhan laha qumuu lisayidikum maxay noqon layd awgii istaagay noqon layd lakiin mka muxuu sayidikum qumuu ilaa sayidikum taasina mawduuca kuma jirto oo la caawinayo la soo dejinayo ama la saarayo ta saddexaadna waxa weeye qof nicma u timi nicma u timi waa loogu hambalyaynayaa qofka loo hambalyaynayo waa laga hortegi karaa kacab ibni maalik konton maalmood baa la godoomiyey habeenkii laga toobad aqbalay waxa u kacay dalxa ibni cubaydillaah oo go'a jiidaya wuxuu idhi saxaabadoo dhan ninka ii soo kacay oo go'a jiidayey walla ilaabin buuhi marka haddii qofka la caawinayo iyo haddii loo hambalyeynayo iyo hadduu safar ka soo galay waa ka hortag baa laydhaa laakiin isqotomintu meesha maleeka waana muxaram saxaabada isqotomin layd haddii cid laysu qotominayo ya naqaska isku dhejin lahayn wallahi sida kuwan madaxweyneyaasha isku dul dhejiyey maarataene sanamyada ah ay isdhejin lahayn haddii la amrayo ee waa loo diiday qolooyin baa waxay soo saareen u e badan qolada azhar waxay yidhaahdeen aladabu muqadamun cala alitibaac adabta nebiga lala adabsanaya e waxay ka horaysaa itibaaca nebiga ha raacine xagga adabta raac macnaha waxa weeye weligiiba ha nacsanaado istaagge e adigu istaag ya subxaana diin maa waxaas nabigu wuxuu jeceliyu ku amraybaa ayaa lagugu adoonsaday yaa kudhi waa edabtani hadday edab tahay diintu waa ku amriba layd ya haday edab tahay diintu waa ku amri laydoo waxaan soo dhiganay wooda adab marka intaa u dhaafimayne nabiga nebiga salawaatu rabbi wasalaa looma istaagayn cid kalena loo istaagi maayo cid kalena loo istaagin maayo ayankaan ku darso oo saxaabadu maalintay u galeen lam salaal maxamed najaashi laakiin iyadu taas sujuud bay ahayd taasi qiyaam may ahayn waa loo sujuudi jiray way diideen inay sujuudeen xadaana sufyaan bnu wakiicin qaala xadaana jumeyc ibnu cumayr ibnu cabdiraxmaan alcijli qaala xadaanii rajulun min bani tamiim min wuldi abi haala sawji khadiija yukanaa aba cabdilaahi baa lagu kuneeyaa can ibnin abi haala xadiiskan in badan buu ina soo maray waa inagii odhan jiray saddex cilo ayuu leeyahay inqidaac waa leeyi jahaalana waa ku jirtaa ninkaa la ydhaha jumeyc ibni umayrna isna waa daciif laakiin macaani badanoo cajiiba ayaa ka buuxda can ibni liabi haala can ilxasan ibni caliyin qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey khaalii abtigay baan weydiiyey hind ibni abi haala wa kaana wuxuu ahaa wasaafan nin tilmaami og can xilyati nabiy sal ly slam nebiga quruxdiisii iyo muuqaalkiisii waan weydiiyey wa ana aniguna ashtahi waxaan jeclaa an yasifa lii inuu ii sifeeyo minha xelyada shay-an wax iiga sifeeyo oo faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aley wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa fakhman mid weyn oo ilaahay weynaysiiyey mufakhaman mid la weyneeyo oo indhaha dadka ku weyn buu ahaa fakhman waxa weeye ay cadiima fi nafsi sidiisuu u weynaa oo ilaahay baa weyneeyey qadar iyo qiimo oo dhanna ilahay ba u dhammaystiray mufakhamanna maxay indhaha dadka iyo aragtidoodana waa ku weynaa yatala'la'u wajhu wejigiisu waa wirwidhayaa tala'lu'a alqamar siduu u wirwidho u dhalaalo dayaxu leylata albadri habeenka shan iyo tobnaad waa soo marnay fadakara alxadiisa bituulih xadiiska oo dhammaystiran buu sheegay qaala alxasan wuxuu idhi fakatamtu waan qariyey haa xadiiskan alxuseyna xusein baan ka qariyey zamaana muddo waa wiilkii yara walaala ahaayeen sanad keliyu ka weynaa waa isku xigeen isku nuug bay ahaayeen xuseen baan ka qariyey uma xadastuhu beri dambaan ugu xadiisay muxuu ka qarinaya kaanama uu ku tirtirsiyayo uu leeyahay ku dadaal cilmiga ama waan kaa dheereeyeyoo anaaba raadiyeyoo kaa hor helay fa wajadtuhu waxaan helay buuhi markaan u sheegay qad sabaqanii ilayhi waabuu iga dheereeyey show ninkaniba aan ka qarqarinayaa waabuu haya horay baabuu u waraystay ninka la hind ibn abi haala ee abtiga u ah markaa fa wuxuu weydiiyey weliba camaa saaltu anhu intii aan weydiiyey wuu weydiiyey wa wawajadtuu waxaan helo kale qad sa'ala isagoo weydiiyey abaahu aabihi can madkhalihi wa can makhrajihi wa shaklihi falam yadac minhu shayan xasan wiilka ka yar wuxuu islahaa waad ka dheeraysaye ka qariyo muddo ka hayo mar dambe u xadiis laakiin maalintii u xadiisay muxuu ogaaday inuu aad iyo aad u dadaal badanyo isagiiba ka dheereeyey hindi bin abi hal uu soo waraystay aabbihii cali bin abi aalibna wuu waraystay muxuu ka waraystay can madkhali nabiyi nebiga gelitaankiisa iyo wa can makhrajihi bixitaankiisa iyo wa can shaklihi iyo falam yadac minhu shayan wa majlisihi waa arki doonnaa xadiis aad u dheer weeye qaala alxuseyn xuseen wuxuu yidhi fasa'altu waxaan weydiiyey abii aabbahay baan weydiiyey cali bna abi taalib can dukhuuli rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay gelitaankiisaa weydiiyey uu guriga gelayo dibadda halkaa iga dhig dadkao dhan baa ka sheekaynaye adigu xogogaalkii baa tay nebiga in adeerkii baa tahay sodog buu kuu yahay xogogaal baa tae gudaha guriga iga waran fa qaala wuxuu idhi kaana wuxuu ahaa halkaa waxaynu kala baxaynaa qaabkuu qofku markuu guriga joogo u noolaanayo sunnada nebigaana baraysa kaana wuxuu ahaa idaa awaa ilaa manzilihi guriga markuu u duma oo galo jaza'a waa qaybinay dukhuulahu gelitaanka guriga iyo joogitaanka wuxuu u qaybinayay alaaata ajzaa'in saddex qaybood buu ka dhigayay guriga intuu joogo ama maalin ha noqoto ama habeene saddex qaybood buu ka dhigayay juzan qayb lillahi ilaahay buu siiyey casa wajal jazaa jusan lilaahi casa wajal waa qayb ilaahay uu siiyeyoo salaad iyo qur'aan iyo digriu akhriyayo wa juzan qaybna liahlihi qoyskiisuu siiyeyo u sheekeeya la shaqeeya danahooda kala gudiya reerkuu qaybna siiyey wa jus-an qaybna linafsihi naftiisa iyo danihiisa cunnadiisa iyo cabbitaankiisa iyo hurdadiisa ayuu ka dhigtay uma jasa'a waa qaybiyey jusahu qaybtiisiina baynahu wa bayna annaas qaybtiisiibuu haddana sii qaybiyey fa yaruddu wuu celinayaa khaasati kuwa khaaska ah buu u celinayaa khaasaduna cala alcaamati dadka caamkaabay ah ku celinayaan walaa yadakhiru canhum shay-an waxna ka kaysan maayo marka kolba in baynu sharxaynaaye intaa aynu sharaxno waxa weeye nebigu markuu guriga yimaado muddadaa yaruu joogayo saacad dheh laba saac dheh toban dheh shan dheh inta doonto dheh saddex unbuu u qaybinayaa qayb ilaahay buu siinaya subxaanah waa maxay inays leekaatana khasab maaha inays wada leekaataa khasab maaha laakiin qayb ilaahay buu siinaya quraan aan akhriyaya salaad tukaya digriya qaybta ilaahay baa leh qaybna qoyskiisaa leh u sheekeeya waraysaya u shaqeeya dantooda kala gudiya taana waxa weeye xogogaalkii reerku noqonaya waa qaybta labaad qaybta saddexaadna waa qaybtii dantiisa gaarka ah oo maxay ah cilmigii aseexashadii cunnadii cabbitaankii khalaagii wakaa ah haye qaybtii telefishinku meeday qaybtii facebookku meeday haye qaybihii <laughs> m kala duduwanaa aynu samaysannay maya ma jirto waxa weeye noloshu waa jid waa dadaal qaybtiisii muxuu sameeyey haddana qaybtiisuu sii kala qaybinaya qayb buu ka siiyey qaybta ummadda ka siiyey waxa u imanaya alkhaasa khaasadu waa ayo waa dadkii xulka ahaa waa hogaankii ahlulxalli waalcaqdi dadku waxa weeye waa khaasa iyo caama khaasa waxa weeye dadka gaarka ah waa culimmada iyo dadka caqliga u saaxiibka ah, iyo dadka ummadda hogaamiya hogaan dhaqameedkii baa imanaya hogaankii diinta labadiiba abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo raggaasaa imanaya deetana iyaga wuxuu u sheego ayay iyaguna hee bulshada la wadaagayaan marka waa lasii caddeeyo maxaa la yidhi yadkhuluuna ruwaadan wa yakhrujuuna adilla xagga dambu ku sheegi doona waxa imanaya go ah oo cilmiga qaadaya oo warka nebiga ka qaadaya markay noqdaanna ummaddiina way tusayaano waxay noqonayaan adilla qaar tusaya marka qoladan gaarku u yeadhay way la shirayaan nabigay la shirayaan warbixinnaday siinayaan xaaladda ummaddu halkay marayso ayay uga warramayaan isna wuu u wixii looga baahanyay buu u sheegayaa halkaa waxaa lagu soo gorfaynayaa maamulkii ummadda iyo si loo hagi lahaa walaa yadakhiru canhum shay-an wax tala'a ah ka kaydsan maayee wuxuu ayoo dhan ku afrogayaa qoladaa gaarka ah si iyaguna ay u sii gaadhsiiyaan ummada kale waaye wa kaana min siiratihi siiradiisa waxaa ahaa iyo dhaqanka nebiga fii jus'i lumma qaybtaa uu ummadda siiyey iisaaru inuu gaar saaro ahli lfadli dadka fadligaa ah inuu ku gaar yeelo biidnihi idankiisa wa qasmuhu iyo inuu u qaybiyo calaa qadri fadlihim fi fiddiin siday u kala diinta ugu kala fadli badan yihin fa minhum waxaa ka mid a ah dadka dulxaajati mid haldana leh wa minhum waxaa ka mid ah dulxaajatayni mid laba danood leh wa minhum waxaa ka mid ah dulxawaa'iji mid dano badan leh fayatashaaqalu waa ku mashquulayaa bihim iyaga qoladan gaarka ah ayuu ku mashquulayaa wa yashqaluhum iyagana wuu mashquulinaya fii maa yuslixuhum waxa iyaga hagaajiya iyo walummata ummadda oo ah maxay min musaa'alatihim canhu inuu musaa'alatihim inay ka waraystaan canhu nebiga ka waraystaan wa ikhbaarihim iyo inuu ugu warramo biladii yenbagii lahum waxa ku habboon wayaquulu wuxuu odhan markay soo baxayaan liyuballiq ha gaadhsiiyo ashaahidu kan goobjooggii ee minkum idinka idinka midii alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo wa abliquunii soo gaadhsiiya xaajata man mid baahidii laa yastadiicu iblaaqaha kaaan isoo gaadhsiin karayn isoo gaadhsiiya fa innahu maxaa yeelay man ablaqa qofka gaadhsiiya suldaanan maamul gaadhsiiya suldaan inagu waxaynu bixinay odayga reeraha maamula laakiin suldaan waxaa la yidhaahdaa ninka awoodda gacanta ku hayee dalka haysta suldaanan madax ninka gaadhsiiya xaajata man laa yastadiicu iblaaqaha mid aan gaadhsiin karin ka gaadhsiiya habbata allaahu ilaahay waa sugaa qadamayhi labadiisa cagood cala siraadi jidka siraad buu ku sugaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame marka qoladii gaarka ahayd nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sidee buu loo dhaqmayaa qoladan gaarka ee odayaasha ah ee dadka hogaamiya iyaga laftooda wuxuu kala horraysiinayaa siday u kala fadli badan yihin oo diinta ugu fadli badan yihin maalan haddii cumar iyo abubakar iyo cumaan ay soo iidan qaataan keebaa uga horraynaya ya abubakar baa uga horraynaya keebaa ku xigaya eh, cumar keebaa ku xigaya cumaan say kolba u kala horeeyaan ina akramakum cinda allaahi atqaakum weliba muxuu samaynayaa wa qasmuhu calaa qadri fadlihim fi ddiin siday diinta ugu kala fadli badan yihiin ayuu wax ugu qaybinaya maaha siday u kala qabiil badan yihiin siday kala xoog weyiin siday u kala dhaqaalo badan yihiin maaha fa minhum ah dadkii markaa dadkee dadkan gaarkaa ah maaha dadkan ay warkooda sidaan ilan dadkana waa wakiilla eh ummaddii waa wakiilla ka yiin dad bay warkooda sidaan mid hal baahi buu u socdaa rasuul allow hebel hebel ayaa halkan ku buka waa hal dan buu qoladani waana dacdaraysan yihin waana bukaan waa laba arimood ee rasuul allow saddex arimood ba u baahan yihin oo hubay u baahan cunna u baahan yihin u baahan yihin kala horraysinaya siday u kala horeeyaan deetna wuxuu ku odhanayaa fayatashaaqalu bihim iyagii ku mashquulayaa iyo siday u kala munaaqashoonayaan wada hadlayaan kaybaan horraysina kaa intaasi maykadaa kan kale intaasi wayashqaluhum iyana mashquulinaya waxaa nebiga ku mashquulsay iyaguna kula mashquulsan hawshay la wadaan waa garbihiisii iyo baalashiisii fii maa yuslixuhum walumma arrimahan la wadaa waa dan guud danta guud marka laga shaqeeyo adigiina way ku wanaajinaysaa ummaddiina way wanaajinaysaa oo waa maxay min musaalatihim canhu min musaa'alatihim iyaga in la weydiiyo canhu la weydiiyo xaaladda wa ikhbaarihim biladii yembaqii lahum iyagana loo soo waramo oo laydhaa waxaaiy waxaiy waxaa ummadda gaarsiiyo saa yeela markay soo baxayaanba nebigu wuxuu odhan jiray liyuballiqu shaahidu minkum alghaa'ib kiinayla joogow warkaa gaadhsii cidda maqan welibana wuxuu raacin jiray abliguunii xaajata man laa yastadiicu iblaqaha waata maanta la laayahay inta intaasoo gaarh laysku wareejiyey iyo intaasoo geeri laysku wareejiyey ayaa in yar u gashaa intaa yarina laba shay bay sidaan gebiga jucbadooda jiraabkooda laba shay baa ku jira kow maxaa ku jira beeni way ku jirtaa baahina way ku jirtaa waa labadaa been maasha allah goor cajiibaad noo timi qar baan ka sii dhacaynay waadna soo qabatay waa subagaana da'aya waa la dhargay maasha allah ducada kuu socota beentaa horta waa lagu harqiyaa kow baahina way ku xigtaa intaa yarna qaba ku xigtaa haddii la dhargay siaad sheegayso wax iga weydiinaysaa marka laakiin ta loogu gelaya waa maxay dadka masaakiinta ee meelahan jooga warkooda in la gaarsiiyo ee aan iska daa inay madaxtooye tagaane meelay ku taalla aqoon kuwa haddaad gaarsiisood u hadasho fadli badan baa ku jira haddabaynala joogaan caqiladii salaadiinta iyo qolada meelaha u galaangalkale haddayna maqlayaan fadli badan baa ku jira waa maxay ilaahay qiyaamaha cagtaadu ku adkaynaya jidka siraad haddaad intaad la tagto baahida masaakiinta gaadhsiiso jira reera halkanoo shuf beelay u socdaaye keen oo dabeetana aad gaadhsiiso qaar halkanoo bukaan doonayaaye eh, dibadda u dir haye qaar halkan ku xidhan baan doonayaaye cafis siidaa ninka howlaha u socdaa wuu geli karaa ajar badan uu ka nabiguna wuxuu yidhi ishfacuu tu'jaruu waar ergeeya ajar ba idinka dhergiya bal waxaa la yidhaahdaa wax walbaaba sakay leeyihin maalku sakuu leeyo waa taqaanaa sakadiisa cilmiguna sakuu waa taa la akhriyayo weji haddaad yeelatay iyo magac sakadiisu waa maxay waa inaad wejigaaga u adeegsato mid ku shaqaysiiso midaad ku soo furato midaad dhaqaalihiisa ku kor yeesho wejigaaga inaad adeegsato laakiin rag baaba laga sheegay inanka yaray raacayaan bal wax keende waayaan ku raace wasaaraddan ku raacaha maxaad haysaa e hadduu hayo muu tago hadduu hayo subxaan allah waxa isbaarada cajiibkii waa lay sheegun anugu ma arag kuma naar galo laakiin waa lay xaqiijiyey rag waaweyn oo odayaala y xaqiijiye rag baa yidhahda waxaan ku raacne boqolkii e subxaan ma wanaagsana u ergey oo raac ajar kaga dhergi waaye haddaana dee shidaal haysanin gaari wada raaca ama baska wada raaca oo taaha kaa bixiya dee caadi lakiin haddaad helayso waa khayr marka in xaajada dadka la gaadhsiiyo loo ergayaa waa khayr weeye laa yudkaru cindahu lama sheego ilaa dalika waxaa mooyaane wanaaggaasubaa laga sheekeeya agtiisa walaa yaqbalu ma aqbalo min axadin cidna hayrahu warkaa waraan ahayn hebel hebel baa ku yidhiyo hebel baa bal nebigu wuxuu odhan jiray ceebta asxaabtayda hay keenina waayo waxaan doonayaa anoo qalbigaygu nadiifa inaan soo baxo haddii la dhahd halkaasuu sameeyey waxaasuu sameeyey nebigu ma jeclaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka ma fiicno warku asalkiisaba soomaalida waxay tidhi ninku hadduu warba kuu sido midna wuu kaa sii sidaa asalka wax fiican maa waa in la afwaajiyaa aa u kaadi yadkhuluuna way soo gelayaan weli waxaa laga hadalhaya oo dadkii khaasadii yadkhuluuna way soo gelayaan ruwaadan jamcu raid iyagoo ceelalyo ah dadkoodiiba ceelalyo u yihin jamcu raa'id waa ceelalyo walaa yaftariquuna mana faaruqaanoo walaa yaftariquuna ma kala tagaan ilaa can dawaaqin iyagoo wax dhadhamiye mooyaane wayakhrujuuna way baxaan adillatan iyagoo tilmaamayaal ah yacni cala alkhayri khayrka iyagoo tilmaamaya nimankii khaasada ahaa ee ummadda hogaaminayay markay soo galayaan waa ruwaad waa ceelalyo ummadday u danaynayaan walaa yaftariquuna ma kala tagaan ilaa can dawaaqin ilaa wax dhadhamiyaan culimada qaar baa saa ku macneeyo oo yidhi haddayba soo galaan wuxuunbay guriga nebigu ku dhadhaminayeen ama caano ama sharaab ama cunno kale wuxuunbay dhadhamayaan qaarna waxay dhahan war waa guriga nebiga bilo badan baan bilo badan baan dab lagu shidine markastoy soo galaan waxbay dhadhamiyaan isma qabanaysee ilaa can dawaaqin ha laga dhiga cilmi cilmi ay dhadhamiyeen ilaa cilmigu waa dawaaqe caada loo dhadhamiyaa markay soo galaan iyagoo cilmi ka dhargay mooyaane ma baxaan taasaa la hubaa tawalhuba tan kale laakiin mar guriga wax yaalaan iyo mar aanay waxba oolin way dhacaysay inagii soo maraynay nebigii ilaahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo soo kalahay oo quraac raadinaya in la dhaa lamaba hayaba ydha haddaa waan soomanay faraan ka qaada waan soomanay marka can dawaaq waxa fiican lagu macneeyo dawaaq alcilmi cilmi bay qaadanayeen wayakhrujuuna waxay baxayeen adilatan yacni cala alkhayr iyagoo khayrka dadka tusaya kutubta qaar waxaa ku dhacday adilatan daalkii dhibicda lahaa mucjamka adilatan iyagoo duliya baxayeen culimmada qaar bay tidhi macneeye laakiin sax maaha ninka nebiga ka yimid isagoo duliya soo bixi isagoo sharaf badan buu soo baxaya dhibicdaasi dhibic meesha ku qaldantay weeyaane adilla waa jamcu daliil waa tilmaame waxweeye waa hage isagoo hagaa ah buu soo baxaya qaala wuxuu ihi fasa'altu waxaan weydiiyey can makhrajihi madhalkii garanaya mahrajka kayfa kaana yasnacu fiih markuu baxo muxuu samayn jiray qaala wuxuu uhi kaana rasulula sal sl markuu soo baxo yakhzinu waa kaydin jiray waa xarayn jiray lisaanahu carabkiisa wuu xarayn jiray yaskutu lama odhan yakhzinu khasnad buu gelin jiray waa qufuli jiray ila fi ma yacniihi wixii isaga khuseeya dantiisa ayuunbuu ka hadli jiray inta kale carabku waa xaraysan yihi wa yu'allifuhum saxaabada waa soo dhowaynayey af iyo adin iyo weji baa ku soo dhowaynayey iyo weji furnaan walaa yunafiruhum ma kala didinayn wa yukrimu waa karaamaynayey kariima qulla qowmin qoom kasta kariimkooda iyo odaygooda hogaamiyaha ayuu soo dhoweeyaa wa yuwalliihi calayhim iyagaa buu dhiibaa mas-uuluga dhigaa nebigu nin hooseeya kor muu soo qaadayn kii hooseeyena cagta mu gelinayne ka o walba horreeye ummadda hogaaminayey markay islaamaan isagunbuu ku wareejinayey wa yuxadiru nnaasa dadkana wuxuu uga digayey jahannamo iyo ee ilaahay cadhadiisu uga digayay wayaxtarisu minhum iyagana waa iska ilaalinayay min hayri adunyadwiya isagoo oon duuduubin can axadin qofna oo minhum ka mid a bishrahu farxadiisa iyo wa khuluqahu akhlaaqdiisa yatafaqadu waa waraysan jiray asxaabahu asxaabtiisa waa waraysan jiray wayas'alu nnaasa dadka wuxuu weydiin jiray camaa fi nnaasi xaaladaha dadka ku soo kordhay ayuu waraysan jiray abaar iyo barwaaqo iyo colaad iyo nabadba wa yuxasinu waa wanaajin jiray alxasana wixii wanaagsan wa yuqawiihi waa sii xoojin jiray wa yuqabixu alqabiixa waxa xunna wuu xumayn jiray wa yuuhiihi waa daciifin jiray muctadila alamri hayru mukhtalif waa yahay waxa uu leeyahay halkee wuxuu ka hadlay markuu nebigu baxa ka waran carabkiisa wuu xarayn jiray waana tuu nebigu inugula dardaarmay man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut wayu'alifhum walaa yunafirhum saxaabadu soo dhoweyn jiray fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan khaliida alqalbi lanfadu min xawlik af iyo adin iyo dhowlacadaynta wuu kusoo dhoweynayay wayukrimu kariima kula qowmin wayuwallihi calayhim haddii nebigu markay dadku soo islaamaan uu kala daadin laha suldaankana casilla caaqilkana casilla laba cusubu magacaabi lahaa qaar badan baa dagaalka halkaa xoojin la odhan la oo show diintan cusubiba waxay ku socotaa hee kursigaaga yar bay ku socotaa laakiin marka la ydhaa haddaad islaamta waxba isbedeli maayaan sanad maanta u hogaaminaysumaad u hogaaminaysaa wax alla wax iska bedelay ma jira islaamaya bal wuu soo hogaaminaya marka waxaan idhaa reform ummadda dib reform umuu samaynayne siday ahaayeen awalba ayuunbuu ku daynayay wa yuxadiru nnaas saasaa aniga ii dabdisan yada in la dameeyo daalkana la sameeyo tashdiid wayuxadiru nnaas dadka wuu u digay wayaxdaruna waan arki jiray wayaxdaru nnaasa wayaxtarisu minhum maidin qorate wayaxdaru wayaxdaru haddii la yidhah wayaxdaru nnaasa dadku iska ilaalinayay wayaxtarisu minhum labada erey baa isku macno noqonaya qaacidaduna waxay tahay labada erey intaad odhan loo isku macne laba macno ka dhig marka sidaa hore fiican loo dabdiyo la ydhaha wa yuxadiru nnaas dadka wuu digayey dadka maudigo mauga digay jahaname iyo wixii xun wayaxtarisu minhum iyagana wuu iska ilaalinayay oo dadka hadday su wada dhiibtooda wada aaminto wax walba runmooda rag ugu liita wixii laguu sheegaba ha maanta waxaan soo aragnay faras toddobaad eh, eh, garab leh ha umiyuu jira ha haye meel heblaayo waxaa ka dilaacday waraar weyn oo hee waxba la arkayaaba baddiibaaba ha masaasaa ha haye halkan kale macdinba qof kasta haddaad rumoodo adaa lu go'aya intaad ka gurto hadhow warkiisa hubi wixii wax kasoo qaadlana qaado wixii aan wax kasoo qaad lahaynna halkaa kaga tag marka wa yaxtarisu minhu iska ilaalinay inaan lagu khaldin min hayri an yadwiya isagoo aan duubin can axadin minhum qofnaba bishrahu farxadiisa wa khuluqa alisa waxaa jira mid aad been ku ogaato intood markii hore ka gurtay aad been ku ogaatay haddaad maalinteedba giiriska kiciso waxa weeyaan akhlaaqadii meel bay isagoo og bu aanu farxaddiisa iyo akhlaaqadiisa ka duubayn kii shalay waxaan jirin u sheegay ayuu haddana soo dhoweynaya dhegaysanaya wayatafaqadu asxaabah asxaabtiisa u waraysanaya hebel xaguu ka dhacay hebel mee wayas'alu nnaasa dadka wuxuu weydiinaya camaa fi nnaasi xaaladahay ku sugan yihin wayuxasinu alxasana wixii wanaagsan ficil iyo qowlba waa wanaajinaya wayuqawiihu sii xoojinaya wayuqabixu alqabiixa wixii xunna waa xumaynaya ficil iyo qowlba wayuuhiihi wuu jilcinaya wixii jira xun inuu jilco wa kutubta qaarada qoraya yuuhinuhu binuun waana isku macne muctadilu lamri arrimihiisoo dhan waa dhexdhexaada hayru mukhtalifin arrimihiisu iskama hor yimaadaan laa yakfalu nebigu ma mooganaado makhaafata laa yakfalu can tadkiirin wa mawcidatihim wacdigooda kama mooganaado makhaafata isagoo ka baqanaya an yakfaluu inay mooganaadaan aw yamiiluu ama jidka siraadee wanaagsan ka leexdaan likulli xaalin xaalad kasta cindahu agtiisa wuxuu u diyaarsaday cataadun ku talagal xaalad kasta nabad iyo colaad wanaag iyo xumaan wuu ku talagalay laa yuqasiru kama gaabiyo can ilxaqi xaqa walaa yujaawisu mana taraaro ma dhaafo alladiina kuwa yaluuna u xiga oo min annaasi dadkii khiyaaruhum akhyaartooda ayaa dad ugu xiga afdaluhum cindahu dadka ka ugu fadliga badani acamuhum waa ka ugu ballaadhan nasiixatan wanaagga wa acdamuhum cindahu mansilatan ka ugu darajo weynina axsanuhum waa ka ugu wanaagsan muwaasaatan nafqaybsiga wa muwaasanatan iyo tabantaabinta qodobo badanoo cajiibuu ka hadlayaa wakhtigaa inagu yar muctadilu lamri taa waynu soo barannay muuqaalkiisa muctadila oo suuraddiisa muctadila oo ficilkiisa muctadila wixiisoo dhan waa muctadila waa dhexdhexaad hayru mukhtalifin arrimihiisu iskama hor yimaadaan ficilkiisa iyo qowlkiisu nabigu laa yakfalu can mawcidati muwaanada kama qafloodo kama moganaado muxuan uga moganaanayn de wuxuu ka baqanaya iyagu udhooda moganaadaanoo ay ka leexdaan jidkii marka wacdiga muu ka daynayn haddana wacdiga iskuma xekaysiinayn waayo muxuu yihi cabdillahi bn mascuud kaana rasul lah sal ly slam yakhawalunaa bilmawcidati makhaafata asaamata calayna nebigu waa kala googoynayey wacdiga noo kala durdurkinayey isagoo ka baqanaya inaanu aanu daallo marka wacdigana wuu ku ilaalinayay likulli xaalin cindahu cataad xaalad walba nebigu kusii talagalay xaaladda waxyaraanta iyo xaaladda waxeelka xaaladda colaada iyo tanabada nabadda xaaladda barwaaqada iyo taabaarta abaarta laa yuqasiru can alxaqi walaa yujaawisu xaqa kastoo ilaahay soo jiday wuxuu leeyahay mujaawasa iyo taqsiir ifraad iyo tafriid xaq kasta ama waa la taraara xag kalea looga dhaca ama waa la gaabiya xaggana looga gaabiya dhexdhexaadkaasuu ahaa aladiina yaluunahu min annaasi khiyaaruhum dadka waxaa ugu soo xiga akhyaartooda cilmiga iyo caqliga leh xataa salaadda wuxuu odhan jiray liyaliyanii minkum ululaxlaami wannuha uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum waar dadka caqliga iyo cibaarada hay ugu soo xigaan oo halkaa soo istaagaan markuu maamul samaynayo dadkaa cilmigii caqligale u dhiibi jiray markuu sheekada fadhiyo dadka ugu soo dhowaa dadka wax ka fahmayay ahaayeen saa ogeed baa waxaa la ydhahdaa sheekhu ardaydiisa dadka ugu fahamka fiican waa inuu soo dhoweeyaa waayo kuwaasi ayaa hadhow ka qaadaya wixii ay qaldaan kuwa kale kuwanay weydiinayaan waa inuu ugu soo dhowaadaan afdaluhum cindahu acamhum nasiixa dadkaa ka ugu fadliga badani ka ugu qaraabada dhow maaha ka nebiga ugu waxsiinta badan maaha waa ka ugu nasteexada badan ee diinta u nasteexeeya ee diinta u nool waacdamuhum cindahu mansilatan axsanuhum muwaasaatan wamuwaasala ka ugu mansilada iyo daraje fiicanna maadaama madiine la joogo ka dadka la naf qaybsada ee dadka wax gaadhsiiya muwaasaad waxa la ydhahda almuwaasaa waxaad hayso inaad qaybiso oo lagula yeesho muwaasarana waa tabantaabinta nin hawl qabanayood la qabato marka muwaasaadku waa dhaqaalihii muwaasarana waa taladii iyo xooggii wey nin wax qabanayood la kuwaasuu nebigu ugu jeclay calayhi salaatu wasalaam bimacnaa waa maxay kuwa negatifeka ah ee wax walba dhaliila in waxba qabanna iyagoo fadhiya fadhiga ku sii ya kuwa nebigu ma jecla salawaatu rabbi wasalaamu calayhimo dee waxba tari maayaan qaala wuxuu ihi fasa'altu waxaan weydiiyey can majlisihi haddaa maqhrajkii iyo madhalkiiba bartay bal majliskiisa ka warran faqaala wuxuu ihi kaana rasuullah wuxuu ahaa laa yaquumu midaan kicin walaa yejlisu fadhiisanin ilaa calaa dikrin markuu buu ku fadhiisanaya markuu kacayana digri buu ku kacaya waida intaha hadduu soo gaadho ilaa qowmin qolo fadhidana jalasa wuxuu fadhiisanayaa xaysu yantahi bihi lmajlis halkii fadhigu taagnaa kursigii lagu fadhiyey kawuxiguubuu fadhiisanaya ama haddii dhul la fadhiyay halka bannaan wa ya'muru bidalika saasuu dadka amraya yucdi waa siinaya kulla julasaa'ihi dadka la fadhiya binasiibihi nasiib buu ka siinaya wejigiisa iyo hadalkiisa laa yaxsibu moodi maayo jaliisu akrama inuu kaga karaamo badan yahay calayhi isaga minhu isaga man jaala sawcidda la fadhida man jaala sawcidda la fadhida aw faawadahu ama la hadasha fi xaajatin dan saabarahu nebigu waa la sabirtamaa wuu la sabirtamaya xataa yakuuna ilaa uu noqdo huwa kan la hadlayey huwa almunsarifa canhu ilaa kaasi leexdo oo isagu dhaqaaqo ma dhaqaaqayo waman sa'alahu ka weydiiya xaajatan danna lam yaruddahu celin maayo ilaa bihaa yadin buu celinaya wixii uu siiyey inuu siiyo aw bimaysuurin min alqowl ama hadal fudud oo wanaagsan inuu ku celiyo qad wasaca annaasa dadka wuxuu ku wada gaadhay bastuhu akhlaaqdiisa ballaadhan iyo wa khuluquh bastuhu gacantiisa ballaadhaneh wa khuluqii akhlaaqdiisa fa saara lahum wuxuu wada noqday aban aabbuu u noqday xagga karaamaynta wa saaruu cindahu waxay noqdeen filxaqi xaqana sawaan qaar siman majlisuhu majliskiisu majlisu cilmin waa majliska cilmiga wa xilmin iyo dulqaadka wa xayaain iyo xishoodka iyo wa ammaanatin ammaanada iyo wa sabrin waaye intaana wuxuu kaga hadlay majliskii weli muu dhammaynay wuxuu yidhi nebigu markuu fadhiisanaya markuu kacayaba digri alluu ku fadhiistaa saasuu nebiguna yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh maa min qowmin yaquumuuna min majlisin laa yadkuruuna allah ilaa qaamuu can mili jiifati ximaar qolooyinka meel fadhiyo xadiis kale wuxuu odhanayaa maa min qowmin yaquumuuna min majlisin laa yadkuruuna allah walam yusalluu calaa nabiyihim ila kaana calayhim tirah xadiiska kale wuxuu leeyahy qolada meel fadhida een ilaahay xusin nebigana ku salliyin waxay ka kacaan iyagoo nusqaamay in shaa allahu cafaa canhum wa in shaa caaqabahum iyagoo nusqaamay bay ka kacaan ama uu wuxuu fadhiisanayaa halka majlisku ku dhammaado bimacnaa waxa wey hadday xalqa tahay ama kuraas tahay ma odhanaya meel dhexaan fadhiisanaya iyo v i da iyo meelaha gaarkaa ah, iyo sadrul majlis iyo waxaasi jiraane halkuu ku dhammaadu fadhiisanaya saasaanu dadka amri jiray wuxuu diidi jiray qof loo kicinayo le hebel uga kac qofka loo kici karaa waa qof buka ayniya oo da'ah oon taagnaan karayn qofka waa looga kacaya qofka la looga kacayaayo ninkii fadhiga lahaa ee imka ka kacay ee halkan wax ka soo qabsanayay haddii laga sii fadhiisto waa looga kacaya labadaa mooyaane cid kaleo looga kici maayo waayahay yamuru bidalika wayucdii kula julasaai binasiibihi dadka la fadhiyo o dhan wejigiisa iyo hadalkiisa waa u qaybinay ila haddaad nin keliya una egto ama cid keliya inaad ku halqabsato intii kale wax kale isu qaadanaya qof kastaa wuxuu moodayaa qofka koobaadee dadka ugu karaamo badan inuu isagu yahay waynu soo mari doona saxaabi sidaasoo kale moodayayoo ku lugo'ay camr bn caas inoo soo socdaa man jaalasahu ka nabiga la fadhiista aw faawadahu mufaawadaad waxa weeyaan hadal qofka arin kala hadlaya fi xaajatin dan kala hadlaya saabaro wuu la sabirtamaa xataa yakuuna huwa almunsarif canhu nebigu dadkan adigoo la hadlaya sii soconaya maaha isagoo gacantaad hayso iska sii kaa dhufanaya maahee haddaad gacanta qabati haddaad la hadasho adigoo adugu dhaqaaqoo maarmo mooyaane isaguu taagnaanaya ya isaguu taagnaanaya marka ninkii allah naxariistay dhowaan dhintay ee ayaa wuxuu sheegay isagoo hadlaya wuxuu yidhi saaxiibadii geedii bixiyey geed waxay igu bixiyeen qofka ila istaaga ilaa u dhaqaaqi mooya anuguma dhaqaaqo waa sifo wanaagsan maasuu ku gebiyu ihi garan waaye gacalladay waxay geedii igu bixiyeen marka macnaheedu waxa weeye qofku inuu sabro waxay tusaysaa nin degan waxay tusaysaa qof qofkan qiimaynaya inkastoo dadka qaarkii ay marka dambe badinayaan badinayaan badinayaan oo laga yaaba akhirka dambe in dabeecadda isbedesho tilaawardi haddaba ah, hawl baa sugayse laakiin qofkuna isna markuu arkay in la sii yar kabteeyo waa inuu soo gaabiyaa waayahay waman sa'alow xaajatan qofka dan weydiiyana lam yarudahu ilaa biha w bimansuurin min alqowl qofka dan weydiiya laba midun bay noqonaysaa inuu shaygiiba siiyo iyo inuu hadal macaan ku yidhahda nebigu caleyh isalaatu wasalaam qad wasica annaasa bastu dadka waxa gaadhay gacantiisa wa khuluuqihi akhlaaqdiisa wada gaadhay dabeetana wuxuu u noqday bimansilati alab siday u karaamaynayaan aabba bal uu uga sii qiimo badnaaday wa saaruu cindahu fi lxaqi sawa iyaguna sawaabay noqdeen majlisuhuna waa goobtii cilmiga iyo xilmiga iyo xayaaga iyo ammaanada iyo sabirka laa turfacu fiihi alaswaad laguma qalaadoo codka kor looma qaado walaa tu'banu laguma ceebeeyo fiihi majliskiisa alxurumu waxa la ixtiraamoo dhan lama ceebeeyo walaa tuhnaa lama faafiyo falataatuhu qaladaadkiisa nebiga lama faafiyo mutacaadiliina saxaabada la fadhidaa waa dad wasiman bal kaanuu waxay ahaayeen yatafaadaluuna qaar ku kala sareeya fiihi majliska bitaqwa la kacabsiga mutawaadiciina qaar degan bay ahaayeen yuwaqiruuna waxay weyneeyaan fiihi majliska alkabiiri ka weyn baa la weyneynaya wayarxamuuna way u naxariistaan fiihi majliska alsagiira ka yar wa yu'siruuna way u dhaafiyaan dal xaajati ka danta leh ayay u dhaafiyaan wayaxfaduuna way xifdiyaan alghariiba ninka soo galootiga si gaara loo ilaaliyaa uu yahay alla ileh hadalkii cali bn abi aalib cali bn abi aalib wuxuu leeyihi majliska nebiga codka kor looguma qaado ilahay baa diiday yaayo aladiina aamanuu laa aswaatakum fowqa sawti اnnabiy walaa tu'banu wa abanahu ya'banahu abnan ay caabahu caaba yaciibu cayban walaa tu'banu lama ceebeeyo fiihi اlxurum wixii xurmo lahaa dad iyo duunyaba walaa tuna falataatuhu falataatku waxa weeye waa hafawaadka iyo sakadaadka qaladka ama af ha ka dhaco ama adin ka dhace falataatku waxa weeye waa qaladaadka waa jamcu falta qaladaadka nebiga lama faafiyo qaladaad maba leh laakiin xataa ciddii kale qaldanta ee majliskii ku qaldantaa lama faafiyo majlis war layska faafinaya maaha mutacaadiliin waa bal kaanuu yatafaadaluuna bitaqwa muxuu u jeedaa mutacaadiliin qabiilka iyo abtirsiinta iyo waxaa waa laakiin maxaan looga sinayn taqwada laguma kala sinna mutawaadiciina qaar wada degan weeye yuwaqiruuna fiihi lkabiira wayarxamuuna fiihi sagiir laysa mina man lam yarxam sagiirana wa yuwaqir kabiirana wa yu'iruuna way isu dhaafiyaan dalxaajati ka danta leh ayaa la isu dhaafiya baahan wa yu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa wayaxfaduuna alghariib qofka hariibka ah soo galootiga ah waa ibnu sabiile way ilaaliyaan maxaa loo ilaalinayaa waa qof dhowaan yimi magaalada aad baa loo dhowraya qala xadana maxamed bn cabdilaahi bnu baziic qala xadana bishr bn fadl qala xadana saciid can qataada can anas radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasul lah sal slam low uhdiya haddii laysoo hadiyeeyo ilaya aniga kuraacun kuraac haddii laysoo hadiyeeyo waa mujin ai mijin ai tagooga ai karaacin baaba inaguba odhan jirnay laqabiltu wax hilibiya jir ku yaalana ma jiro laqabiltu waan aqbalila walow duciitu haddii la yeedho calayhi kuraaca laygu yeedhana la ajabtu labada keebaa fudud in laguu soo lagu keeno in laguugu yeedho welibaad sii socoto waxa kaa horeeyana uu yahay kuraac uu yahay <laughs> oo dul tagto karaaciin laguu dhiibo nebigu wuxuu waan aqbalaya bismillahin baan odhanayaa waa tawaaduciisa iyo akhlaaq wanaagiisa iyo dabacsanaanta iyo eh, hadiyadda la aqbalayo waa xadiis saxiixa qaala xadaana maxamed bin bashaarin qaala dhaqankaana waxa lai sheegay dumar dumaroo waraystay waxay idhahdeen haddii imka raashin bisil aad reerka u dhiibto jiiraanka qaar baba xanaaqyaba maxaa lagu yidhi waanu gaajoonaynaa baa lagu yidhi haddaad hilib yar iyo mar ku dirto miya baa la yidhi waxay dhaha in yarunbaa wax isu hadiyeysa in yaroo isla taqaanaa hiblaayo hiblaayo way naga laakiin inta kale haddaad u dirto oo kaalay ma war naga maqashay in la yidhi weyn yaa subxaana allah miya baa lagu yidhi waana qalad weeye wixii hadiyada waa la aqbalaa qala xadana maxamed bashaarin qala xadana cabdiraxmaan qala xadana sufyaan can maxamed munkadir can jaabir radi allahu anhu qaala jaaanii waxaa ii yimi rasuul lahi sal slam baa ii yimi wii booqday laysa biraakibin baqlin isagoon baqal saarnayn walaa birdownin faras farasna isagoon saarnayn faraska shisheeye carabta kooda waxaa la yidhahdaa faras baa la ydhaha laakiin qoladaa cajamta kooda birdown la ydhaha birdown wuu ka ballaareeyey waanuu ka caga burbuurayahay wuu ka adkaysi badayay ka carabta kacrabtuna waa ka dheereeya waanu ka cagyaryari oo qoobyare inaguna waa kaynu ammaano waa kaa fardaha carbeed wey birdoonku waa kaa sheeyaha jaabir wuxuu leeyay nebiga tawaaduciisa farasna muu fuulin ee baqalna muu fuulin isagoo lugaynaya oo soconaya ayuu yimi soo booqday jaabir waa wiil yaroo dhallinyaro ah oo xanuunsaday oday weynoo saxaabada ka mida maa kol hadduu wiilkii booqanayo maxaad u malayn odayaashii saxaabadana qaala xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan qaala ambaana abu naciim qaala xadaana yaxya bn abilhaytam alcadaar qaala samictu yuusuf bn cabdillahi bn salaam yuusuf waxa weeye waa saxaabi aabbihiin waa cabdillahi bn salaam waa saxaabigii weynaa ee israa'iiliga ahaa ee isxaaqiga ahaa ee yuhuudda ahaa ee caalimkooda ahaa wey qaala samaani rasul sal l slam yuusuf nebigaa yuusuf i bixiyey wa aqacadani wuxuu i fadhiisiiyey fii xijrii dhabtiisa wa masaxa alaa ra'sii madaxaygana waa masaxay ninkana aad buu u cimriyey waxaa la ydhahdaa madaxa u isagoo ku dhowaaday muddo dheer aad u weynaaday xabad ceraa muu yeelan tarantiisuna aad ba u badatay yuusuf ibn cabdillahi ibnu salaam aad buu nebiga uga macaashay ducadiisa xadiikaasina waa xadiis saxiixa qaala xadaana isxaaq ibnu mansuurin qaala xadaana abu daawuud atayaalsi marka waxaa loo deliishanayaa ilmo yaroo mujo ah ayuu dhaftiis saaraya qaala xadaana isxaaq ibnu mansuurin qaala xadaana abu daawuud tayaalsi qaala ambana rabiic wahuwa bnu sabiix qaala xadaana yasiid aruqaashi can anas ibni malika radi allahu canhu ana nebiy sal ly slam xaja wuxuu ku xajay calaa raxli rasin wa qadiifatin kunaa naraa waxaanu arkaynay hamanaha arbacata daraahim falama stawad bihi raaxilatuhu qaala wuxuu uhi labayka ilahay waan ku ajiibay oo haddana ku ajiibay bixajatin xaj baan kugu ajiibay laa sumcata fiiha walaa riya waa xadiiskeen soo marnay waa inagii sanadkiisana hore u sheegnay qala xadana isxaaq bn mansuurin qala xadana cabdirazaq bn humam asancaani qala xadana macmar can haabit albunani wa caasim alaxwal can anasin ana rajulan nin khayaadan oo dawaarla ah ayaa dacaa rasuula sal sl rasuulka ilaahay casuumo u yeedhay faqaraba minhu wuxuu u soo dhoweeyey ariidan ariid inagii hore usoo baranay ariidka muxuu ka koobnaa ariidku kuma ila wadaagaya subag iyo caano iyo timir iyo hilib waxa male caanumaantayna ku jirin caanahana in lagu dari kara mooye kaana eh, ariidan calayhi dubba baalkii la odhan ayaa ka sarreeya qaala wuxu uhi fa kaana rasul yaahudu wa kaana yuxibu dubba qaala saabit wuxuu yidhi fasamictu waxaan maqlay anasan yaquul leh famaa sunica lii layma samayn tacaamun cunto aqdiru aan awoodayo calaa an yusnaca fiihi dubbaa'un ilaa sunica wixii intaa ka dambeeyey cunto kastoo lay samaynayo oo aan tala ku leeyay dubaagiina lagu daraan odhanayo marka ee waxoogay maalinkii horen maraynay rag badan baaba ii sheegoo yidhi baalku soomaalidu aad uma cunaan lakiin waa macaan bay ii sheegeen anigu laakiin ma cunin waxay dhahdeen waa lagu karsan karaa dadkeena ma yaqaanaan qaala xadaana maxamed ismaaciil qaala xadaana cabdullahi bnu saalex qaala xadaana mucaawiyata bnu saalixin can yaxya bni saciidin can camrata bint cabdiraxmaan qaalat waxay tihi qiila licaaisha waa ardaydeedii weye caaisha ay wax ka baratay camra bint cabdiraxmaan maada kaana yacmalu muxuu samayn jiray rasuulu صلى sal ly slam fii beyti qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa basharan bini aadan min albashari bini aadamka ka mid ah dee sidaa bini aadamku guryaha ugu noolaa yaflii waa fadhayey thawbahu maradiisuu fadhayey wayaxlubu waa lisayey shaatahu neefkiisana waa maalayey wayakhdumu waa u khidmaynayey nafsahu naftiisa su'aal baa la weydiiyey de waxaa suaaliga weydiinaysaan kaana bashar min albashar biniaadamku suu guryaa u jooguu joogay yaflii thawbahu alfalyu waa marada in la feedago oo la baadho wixii laga baadhayaa qodax iyo wax kaloo soo raacay iyo uskag iyo waxbaa laga fadhayaa waxyaadaa laga fadhayaa falyigaas waa halkii laga raacay sheekh umal nimanka la idhaahdo suufiyadu falyiga halkaasay ka raaceen sheekha laakiin waxaan isleeyahay waxa haysa qusuuru cilmin cilmi gaabnaan baa haysa waayo waa qofku inuu baadho anugu waan yar baadhay ilaa taqriiban waxaan ka baadhay dhowr iyo toban kitaab baan ka eega falyiga falyigu waxay leeyihiin wuxuu ka baadhayaa naxwu qamlin baashii la odhan injir naxwu burquusin bay ku darayaan takfi idigu takfi mayda arage qoxoontiyadan soo marine qolay soo martay way garanayaan injirtaa noqonaysa sahalo welcome soo dhowow hadday takfidu timaado marka <laughs> marka wuxuu ka baadhaya iyo qodax iyo wax soo raaca saxar iyo marada in la fado oo la feedago oo la hagaajiyo ayaa falyi laydhaa culimmada luqadu saasay leeyihin culimmada shareecadu saasay leeyihin laa manqasata fiihi qola ayaa waxay leeyihin nebigu injir ma yeelan oo in laydhaa injir eh, ayuu ka baadhayay ha ilaaliyo qaarna waxay leeyihin mee wuu yeeshaye tiisu may ahayn mid isaga dhibaysa mid dhibaato ku ana may ahayn kuma aha bay leeyihin labadaba ibnu xajar baa ka mida nawowi baa ka mida qurdubi baa ka mida ibnu cabdilbar eh, baa ka mida ciiddii camar ka badan yihin ibnu xasan maan eegin rag badan waa la eegi karaa marka yaflii thawbahu nebigu haddii ula bashar min albashar buu ahaa waxa weeyaan maradiisuu fadhanayuundha adugu wuxuu ka fadhayaa saxar buu noqon karaa oo wuxuu noqon karaa allahuma ala maxamed eh, wax la socduu noqon karaa oo wuxuu noqon karaa xayawaan buu noqon karaa qodax buu noqon karaa kaana yaflii thawba maradiisa waa fadhayay